yaqطacu gooye asalaata salaada iyo wamaa shay laa yaqطacu aanan goynaynin salaada idaa lam yakun hadduusan ahayn bayna yaday اlmusali qofku dukana hortiisa sutratun wax uu ishordhigay oo sutra uu iskaga asturo dadka hormara haddii ay arintaa jirin salaada maxaa goyna maxaanan goynaynin laakiin haddii wa muxuu ahaa eh, sutro ay taalla wix sutradaa dusheeda mara dhib ma lahan weyaan can xumayd ibn hilaal acadawi weyaan waa iqatu caalim laakiin imaamka la yidhaahdo ibn siriin oo taabiciga ahaa ayaa ka istaagay oo wuxuu yidhi wuxuu u istaagay salaatiinta ayuu muxuu ahaa kaana yacmal maca asalaatiin ragga madaxda ayuu la shaqayn jiray arrinkaas marka nin kaloo muxuu ah saan loo taabtan waa aan soo marayni marka waxaad garan kartaan inay xaalad culus tahay dhan marka laga eego in dadka ahlucilmiga iyo dadka ahlu oo suuban ay dadka madaxdka ag fogaanin oy xumaanta ka reebaan wanaaggana garab ugu noqdaan wanaagga kula taliyaanoo tusaan arrinta ayada runtii haddii aan la samaynin araadil iyo dad waxaa weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa ka qalloocan dhaqanka ummaddana iyo ummadda masaalixdeedana aan dan ka lahayn oo nafciyiin ah ragga loo yaqaano alaaniyiinta oo qof walba dantiisuun yaqaano danaystayaal ayaa qofka madaxda iskugu hareerayni marka qofka madaxdao muslimka ah in dad akhyaar ah oo odayaal iyo culimo iyo dad muxuu ah ummad danteeda ka shaqeynan ay ka agdhowaadaan arinta ayada shaki malaan masaalix badan baa ku jirta laakiin ninka ahlucilmi hadduu yahay waa laba qaybood nin ahlucilmiho qudwo oo ummadda ay ku dayanayso oo qofka la eegana in suldaanka uu kabaqaad u noqdo oo ninka madaxda waxaa weeyaan uu daba taagnaado ood meeshuu istaagaba u ag istaaga oo muxuu aha lagu daba muxuu aha meel xun iyo meel sama hadda kambeynada xilliga ay dhacma aragteen nood oo kale Eh, waxaa laga yaabaa ninka kaabeenka meelba inuu galo meel uu reeba lama arka meel buu geli ninka culimo yidha marka waan la kaambeen garayn ama kaambeenka la wadi <laughs> meel buu la istaagi meel heesuu la istaagi meel qabyaalad iyo balaa'i ka taagantuu la istaagi meel wuxuu la istaagi aanan munaasab ahayn oon muxuu ahaa suuq jaadu la dhex istaagi meel walbuu istaagi marka haybadda cilmigii waxyaa baabi'i marka iyada oonan qofka eh, ninka caalimkao noocaasa waxaa u habboon inuu naseexadiisi qarsoodi ah intuu gooni ugu tago yira war alla ka baq ummadda waxaan waan ka hagaaji waxaan ka daa laakiin inuu u noqdo b a amaba gacanyaro u noqdo arrinta iyada arrin sax maaha laakiin shaki ma lahan dadka ku hareeraysan oo ka agdhow inay dad ahlu cilmi ah iyo dad ahlu taqwa iyo warac alla ka baqa oo ummaddan masaalixdeeda guud ka shaqayna oon danaystayaal lahayn inay ka agdhowaadaan ayaa wanaag badan lidaalika dowlad kasta oo timaado inta badan waxaa fasaadiya alxaashiya dadka saa uga hareeraysan baailkii ay u qurxinayaan wanaaggiina xumaanay ugu dhigayaan ummaddii waxay leen waan dhergan yihiin bele kama hadlaysna barwaaq ay ku jiraan wax haba yaraad ka hadlaysna lama arko beenay u sheegayaan dhib mar hay leyihin waxaas annagaa ku filan waxa annaga qabanayna wahaakada mal derbi ay u dhiibayaan xaalad marka adag ayaa halkaa ka dhalanaysa marka arrintaas sidii lagu jamcin lahaa salafki aad bay u diidi jireen in lagaaga dhawaada waxaana laga baqayaa qofka madaxda ah ilaan awooduu leeyahay dhaqaalo badan u haystaa nafta ibni aadamkana waa daciif in markii naftana qofkii ixsaan u sameeyo oo daa'iman wax siiyo yacni way jeclaani arrinta ayada marka iyadoo laga duulaa ayaa waxay leeyihiin halaga fogaado si ay u saameyn dadka wallahu aclam waayahay ninkaas la yihahdo marka xumayd ibnu hilaal ragga madaxda ka agdhow ayuu ahaa lidukhuulihi fii camali الsulطaan saasuu leeyahy haddii ah, sheekh uuba noqdo ka warran sulطaanka isaga madax uuba noqdoba oo madaxweynihii ba u nin sheekh noqdo sead u aragtaan haye naam wax ah, dhibaato ma laha yaa layt wa kuwaan imtixaanka ummadda hortaagan oo waxaa weyaan iska qabsiga io ka dhamaan laha haddii qof alla ka baqa oon qabyaalaystahen oo culimo ah, amaba akhyaar u qabto yaa layt waayahay can eh, cabdillaahi bni saamitin albasri waa iqa can abi darin alkhifaari radi allahu taala arda waa saxabi jaliilka qal wuxu yhi qaala rasul uu yh sl slm idaa kaana hadduu aad axadukum midkiin qaa'iman mid taagan yusalli uu tukani fa inahu isaga yasturuhu waxaa asturo oo astur u noqdo oo qofkii salaadiisa ka halayn lahay ka celina idaa kaana hadduu ahaaday bayna yaday hortiisa midlu aakhirati raxli heryada qaybteeda dambe heryada lagu istaago faraska kooraha iyo qaybta dambe oo lagu tiirsani in intaa dhirir la eg hadii ay maxua hortiisa taalo intaas ayaa sutro u noqoni wayaan fain lam yakun haduusan ahayn bayna yadayhi hortiisa midlu aakhirati raxli heryada qaybteeda dambe oo kale fa isaga yaqطacu xagoyni ama shanihi salaatahu salaadiisu xagoyni almaratu haweenayda ayaa goyni dumarka iwalximaaru dameerka ayaa goyni iwalkalbu اlaswadu eyga madow ayaa goyni qultu waxaan idhi maa baal alaswad eyga madow maxaa sabab muxuu aha maxaa keenay in asaga gooni ahaan loo gooni yeelo maa baalu اlaswadi kan madow xaaladiis maxay tahay uu kaga duwan yahay min alasfari kan boorowga ah min alaxmari kan casaanka muxuu ugu duwan yahay faqala wuxuu yidhi sa'altu rasul ayaan weydiy sal slm kamaa sa'alta sidaa ii weydiisay sa'altanii faqala wuxuu yidhi nabigeena calayh sl slam alkalbu اlaswadu eyga madow shayطaanu waa shayطaan ayuu nabig yihi sala اllahu alay slm xadiidkan saddex sinfiyon islahen ayuu meesha kugu keenay sinfi koobaad waa dumar hooyo iyo walaal iyo xaas iyo haakada oo muminaat qaanitaat ah ayuu meesha keenay sidoo kale wuxuu keenay ay oo aswada ah. tan saddexan dameer ayuu keenay caaisha umra radi allahu ta waxay leedahay laqad shabahtumuuna bilkilaabi wاlxamiir waxaad nagu shabahdeen eeyihii iyo iyo dameerihii ood isku meel keen dhigteen soo gar maha xaafidat اqur'aan zawjat nebi sal slm in la yidhahdo dameerkii sidaad u jibina mxuu ahaa qofka hormara iyod eygii ayadna ay tahay soo wax yara xanuun badan maaha qadiyadda waxaa weeyaan kuwan kaba soo qaad eyg oo kale aswadka ah nabiga shayطaan ku sheegay dee shayطaan in laiska celiya iyada hadalba ma laha waa qodob qodobkaas dameerkana haaliban waxaa weeyaan inuu meesha halleeyo oo waxaa weeyaan uu amaba najaaso amaba dhawaaq ina ankar laswat laswat alxamiir oo dhawaaq aan macno aan lahayn meesha ka sii daaya iyo wixii la midka ah ayaa suuragal ama qof uba nabarreeya dhab haranti qof ku dhibtoba marka taas ayadna waa cilad noqon karta dumarka iyaga maxay tahy marka qofka markuu salaad ku jiro adduunoo dhan waa ka go-ay adduunoo dhan wuu ka go-ay qofka maadaama uu ka go- ilahay buu la xariirsay subxana wa tacaala alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin alraxmaan الraxiim maliki ywm اddiin iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin qofka marka sidiisaba naftiisa dhan way baxday yani xiriirkeeda dhanba meel kale waa ka go adduun iyo dumar iyo fulaan iyo halkaasuu aaday dumarkana adduunkan nabigeena intuu sheegay sal slm ubbay xuba bay ila dunyaakum aiiba wanisaa dumarka iyo catarka ayaa adduunkan aan aniga aan ka jeclahu nabig sal sl wii adduunyo ku saabsan aakhira maaha dumarkana waxaa weya waa ziina waa qurux isha qofka ragga ahna dumarka jalleecdana oo isaa muxuu ahaa la raacdana oo wax dhaqan u ah waxaa la diidaya marka alcilm cind allah caza wajal qofta dumarka ah ninka haddii ay hormarto meel waliba saa u dhow hormarto in ay qalbigiisii alla xaggiis jiray xaggeeda uu soo aado salaaddii marka yaqacdaas marka maxaa lagu fasira yaqactaa culimmada jamhuuri ahli اlcilm waxay leeyihiin yunqis اljra xataa eyga iyo dameerka hadduu ka hormar iska dhaaf qof muslimad ah oo dumar ah ajarka ayaa hoos dhici jamhuur ahli cilm saasay qabaan ajarka maxuu sugna qalbigaada meesha ku xirnaayo halkaas jiray waa lagu hormari saasaad indhaha ku tiri soo ma ajarka ugu yaraan shaki ma lahan insraafaa dhaca ah, qalbigiiya meel kale usoo leexana eygi iyo muxuu ahaa dameerkiina waaba dee tii aan sheegin horey ciladoodii nimanka daahiriyada loo yaqaana iyo bacda ahlicilmi oo dad kooban ahna waxay qabaan in eyga madow bas uu salaada goyna qaarna waxay qabaan daahiriyada waxay qabaan cafwan intaan eh, ka ahayn intaanaan mxuu ahaa daahiriyada waxay qabaan inay dhammaan ay salaadda goynayaan salaadda inay wada goynayaan qabaan daahiriyada cafwan oo kulli ay salaadda wada jarayaan saasay qabaan ahlu cilmi qaar waxay qabaan eyga madow intaanan ka ahayn way goynayaan laakiin jamhuur ahlucilmi waxay qabaan ay yunqisu اlajra ajarka ayaa hoos u dhici oo intii la rabay kasoo hoosmaray cilladda ugu dhowna waad ujeedaano qofkii qalbigiisa allahu ku xirnaa inuu dhan kala milicsado intaas ayaa muxuu ahaa ka dhalan karta intaana shaki ma lahan ajarkii waxun baa ka dhimi waa waal muxuu ahaa buuxay oo saa wax saa laga yiri laga daadi ugu yaraan marka shaki ma lahan in naqsiga lagu fasir inay qurux badan tahay ahlucilmiga jamhuurtoodana saasay qabaan raximahum اllah raxmatan waasica xadيث todoba boqol iyo ko iyo kontonaad wa xadيث صحيح qال imam نسائي رحمة الله أخبرنا cمر بن علي الفلاس قال xدثنا يحيى بن سعيد القطان قال xدثنا شعبة imaمkii وهiشhام بن عروة عن qتاaدة بن dacامة سدوسي البصري ثقة ثبت لakiنه مdلس qaala qultu waxaan ihi jaabir ibn zayd abushacaa alasdi wa iqat faqiih maa yaqtacu sala salaadda maxaa goyna ayaan ku iru yidhi ninka asaga qaala wuxuu yidhi kaana ibnu cabaas cabdullahi bn cabaas waxaa yaquulu mid yidhaahdo almar'atu haweenayda alxaa'idu ee xaydka qabta iwalkalbu eygii ayaa gooya qaala yaxya wuxuu yidhi ruwaadda ka mid a rafacahu shucba shucba ariiqada u waday nabigeena ayuu kor yeelay sala allahu calayh waali wasalam oo nabiga ayuu gaarsiiyey meeshaan maxaa qeyd ku yimid marka daahiriyada marka waxaa weeyaan marada xaaidadaa ah, marada xaaidada ah yani cilad cilad hadda aan sheegayna dahiriyada igada cilad hadda aan sheegaynay waxyaabaha eh, raaci kale waxaa ka mid a ah, haddii ay xaa'ido tahay naayadna ku dar oo laga yaaba dee najis iyo waxyaaba muxuu ahaa meesha inay wax un ku da-aan iyo jawaanib badana imaan karta marka haweeneyda dadka qaar waxaa laga yaaba inay yidhaahdaan ay iyo waxaa weeyaan eh, dameer iyo ayaa dumarkii muslimaadka lagu shabahay oo dumarka xuquuqdooda lagu ciyaaraya wamaa ilaa dalik waad garanaysaan axaadiistan waa meelaha intay ku dhegaan kuwaas almaaniyiinta iyo kuwa diinlaawayaalka ay diinta ilahay ka duraan kalaa wallah kolleyba diin adduunkan ilaahay u keenay subxaana wa tacaala ya oo kaga cadaalad badan amaba shariico ama ha noqoto midaan wadcigu bini aadamka ay samaysteen oo muxua kufriyaadka iyo belada ay ka buuxdo amaba ha noqoto shariicada rabbaaniga xataa ambiyadii naga horreeyey shariicada nabi moxamed uu la yimid sal allahu alay slam dumar wax ugu naxariis badan oo ugu karaameyn badan lama arka ilaa uu nabigeena ka yidhi sal sl man caala jaariyatayni qofka laba gabdhood koriyo xataa asaga ha ilaa ay ka weynaadaan e kuntu maahu kaana eh, ma kuntu maahu kuntu macahu fi ljana aw kama qala sal sl yani jannada iyo anigi asaga saas ayaan ku ahana labada farood iyu nabigeena saa isdog barbar dhigay meeshuu gaarsiiye nabigena sal slm hadallada nabigu dambe waxaa kamid kamid ahayd markii uu dardaarmaayey annisa annisa istawsuu binisaa'i khayran soo mahayn khiyaarukum khiyaarukum liahli waana khiyaarukum liahli waad garanaysaan waa tii nabigeena sujuudsan sal slm gabadhii umaama ay dusha ka saarnayd muslimiinta dhan imaam u yahay marka diintan islaamka wax dumar ugu naxariis badan amaba ka qadarin badan ama ka qiimayn badan haba ka yaabin lidaalika masaariifteeda ayada masaariif lagama rabo masruuf waajibka ah lama arka ama ninkeeda laga rabaa masruufkii ama waxaa laga rabaa walaalkeed ama aabbaheeda laga rabaa ama aqrab الnaas ilahi ayaa laga rabaa masruufkeedi ayada ayada waa xur cid laleeya masruuf ma jirta yani ufiirsada ufiirsada yani diinta meelkaas taal haddana waad aragtee nimankan eh, xuriyadda sheegana <laughs> waxaa laga yaabaa ninka iyo xaaskiis inay maqaayis ku yimaadaano ayadna iska bixisna iska bixiy qisoodhin nocaas inay dhacaan waa suuragal waa laga yaabaa meel kale haba haba sii aadin waa yahay hahay xadiidka شhan boqol iyo laba kontonaad waa xadيث صحيح qال imam نسائي رحمة ل أخبرna محamed iبن maنصuر الjawاز الmki محamed iبن maنصuر oo ninka la yihahdo alimam النسائي sheekhiisa hadii mar ba ad aragtaan jawاaz ma garateen halkaas la aado almki ya aljawاaz weyaan almki wa ثiqة can سufyaan waa iبن cuyayna waa taqaanaan qala xadaثna الزهري محamed بن شhab الزهري waa imaamkii أول man dwn xadيiث النبوي صل sلم qof xadiidka nabigeena diiwan geliy ninka horey ayuu ahaa qala wuxuu yidhi akhbaranii bأmri cmar بن cabdالعaزيز أmيr الmؤminiin qala wuxuu yidhi akhbarnii waxa warramay cubaydالlah cubaydالlah ibn cubaydالlah ibn cabdالlah ibn cutbة ibn mascuud weyan ثiqaة habt فaqيh can بn cabaas cabdالlahi بn cabaas radي الlahu taعalى canهuma qala wuxu yhi abdالlahi بn cabaas jiئtu waxaan imid ana aniga wاlfadl fadl ibn cabaas walaalkii ah waxaan ku nimid calىa ataanin dameer dhidig ah ya dameer dhidig ah oo yar oo lana anaga aan leena anagoo isla saarno ayaa nimid ayagana ilmo yara ahayn warasuul rasulkan sal sl sli uu tukani binnaas dadka bicarafata carafo ku tujini xaj ayaa la joogay uma dakara wuxuu sheegay kelimatan kelima ayuu sheegay macnaha macneheeda uu yahay famararnaa calaa bacdi saf safka qayb ka mid ayaan eh, soo dhex marnay fanazalnaa markaan safka soo dhex marnay kadib ayaan fanazalnaa degnay weeyaan wa taraknaaha kadibna dameertii yareedaan iska sii daynay tarta ha iska mxuu aha daaqdo oo meeshay rabta aadee waa iska daynay falam yaqul ma dhihin lanaa annaga rasulula rasulka sal slm shayan waxna yacni safki aan dhex marin neefka dameerka ahaa waxba nabigana ma dhihin sal slm maxaa yeelay maxaa yeelay sutro maadaama ay nabigeen u taala sal allah alay waslem safkaas in la dhex maro kadib ma lahan hadda waad aragteen sufuufta waa la dhex maraa hadduu imaamka marba xihan yahay sufuufta iska dhex soco wax dhibaato oo kusugan haba yaraata ma lahan laakiin qof aanan sutro u taalla amaba aqala shay qof muxuu ahaa aanan imaam ku xirnay inaad hormarta iska ilaali arbaciina khayrun lahu yani ayaa noo imaan doonta inuu afartan taagnaado ama sanad ha noqoto ama bil ha noqoto ama maalme ha noqoto ama saacad ha noqoto waayahay xadii todoba boqol iyo laba iyo saddex iyo kontonaad ah waa xadii munkar ah munkar waa taqaanaa mukhaalafatu daciifi limaa rawaahu iqaat qofka daciifka ah inuu dadkii iqaadda ahoo lagu kalsoonay waxay wariyeen lagu khilaafa ayaa munkar la yihahdaa qala imam nasai ramat lla abarna cabdiraxmaan ibnu khaalid alwasiti wa saduuq qaala xadaana xajaaj ibn acwar xajaaj ibn cawr waa habt aakhira cumrihi markuu baqdaad yimid ayuu isku dardarsamay xajaaj ibn alacwar weyaan laakiin asal ahaan waa habt waa qaala ibnu jurayj qaala wuxuu yidhi qaala ibnu jurayj cabdimalik ibn cabdicaiz ibn jurayj waa habtun faadil laakinahu yursil wayudalis irsaal iyo tadliis isaga ku shabaday ma garateen laakiin iqatun faadilun faqiih weyaan waan ibnu jurayjkaas haaliban waxaa weyaan oo shaykh shaykh shaykh nisaa ah wa waramay muxamed ibn cumar ibn ali ibn abi aalib maxamed ibn cumar ibn ali ibn abi aalibin ninka asaga waa saduuq an abaas an cabaas ibn cubaydilaah ibn cabaas waa maqbuul maqbuul weyaan maqbuulna waan soo marnay wuxuu yahay can fadl bn cabaas wuxuu ka wariyey radi alahu ta arda qal fadl bn cabaas zaara waxaa booqday rasuula rasulka sal sl cabaasan cabaas ayuu ku booqday fii baadiyatin baadiye oo lanaa annaga aan lahayn meel baadiye ah ilan fadli aabihiis waa cabaas cabaas bin cabdilmualib oo nabag adeerkiisa meel baadiye oo xoole ama beer waxay ahaydba ayuu nagu soo booqday nabigeena sal slm walanaa annagana waxaa noo sugnaaday kulaybatun eyary eyar iwa imaarun dameer ama ximaaratun dameer tarca ee iska daaqdo oo iska socsocoto fa sala nabi nabigan wuu tukada alasr salaada casr wahumaa labadoodii dameerkii aygina dameertii aydina bayna yaday nabiga ay hortiisa joogaan falam yusjar falam yusjara lama burinin oo lama canaanino meesha lagama burinin walam yuahara dibna looma dhigino meeshii gadaal lama marinin sidooda ayaa loo daayey saas ayuu leeyahay alfadl ibn cabaas radia allahu taala arda lakin xadiidka muxuu noqday munkar waa daciif weyaan axaadiistii kale oo waxaa weeyaan in sutra la dhiga ahayd axaadiistii kale oo arrintaa ka warramaysay oo saxiixeedan soo marray ayaa marka bannaanka lagu dhiga weyaan ragga warina maqbuul ayaa ku jira iyo saduuq eh, rag mursiliin ah ku jira waa kada albصri saduuq weeyaan qala xadaثna khaalid ibn xariث alhujaymi iqaة habt qala xadaثna shucba can xakam ibn cutayba xakam ibn cutayba alkindi wa iqaة habt faqih rubama dallas tadliis inuu ku dhacaya suuragal mararka qaar waa yahay qaala xadaثna shucba ana alxakam ahbara wuxuu warramay qaala wuxuu yidhi samictu yaxya ibn jazaar ninka yaxya ibn jazaar la yihahdo alcurani weyaan alcurani waa saduuq rumiya bilguluwi fi اtashayuc inuu muxuu xagga shiicanimada ku xadgudbay oo weliba huluwi ku gaaray ku talax tagay ayaa lagu tuuray waaya yuxadid isagoo ka warramay can suhayb suhayb abu sahba weyaan suhayb abu sahba albصri waa maqbuul qala wuxu uhi samictu waxaan ka maqlay ibn cabaasin radia allahu tacala canhuma yuxadid isagoo ka warramay ama sheegi annahu isaga mara inuu soo maray bayna yaday rasuuli اllaahi salى اllahu alay sl nabiga alle hortiis inuu soo maray huwa isaga qulaamin wiil oo min bani hashim reer bani hashima calaa ximaarin dameer bayna yaday rasul rasulka sal sl hortiisa wa nabigan yusalli u fanazaluu way degeen wa macahu nabiga safkii ay la galeen fasalluu way tukadeen walam yansarif nabiga salaada kama bixin oo dameerkaas dartii salaada uma bixin fajaat waaa fajaat waxaa timid jaariyatan laba gabdha ayaa yimid oo yaryar tascayaani iyagoo ordayaan oo min bani mualib min bani cabdimualib reer bani cabdimualib ayagaa ordayaan faahadataa waxay ku dhegeen birukbatayhi nabiga labadiis jilbood ay ku dhegeen iyaga isciirsanaayo muxuu ahaa kolley midbaa midda kala dilaysa wamaa ilaa daalika inuu nabiga kala reebo amaba ay laba jilbay nabigu u dhegeen sal slam fafaraca baynahuma nabiga uu kala geeyey ya amaba uu kala durjiyey walam yansarif nabigeena sal slam salaada kamuusan gidoomin saas weyaan marka faraca bimacnaa faraqa inay tahan filaya wallahu aclam min baabi tafriic ya farcun yani inuu kala geysaas baan u haddii ay wax kala soo baxan arki doonaa insha allah tabaaraka wa marka hore waxaan u akhriyey faraqa laakiin hadda unbaa indhaha ku dhufto faraca inay tahy tafriica marka waxaa weyan farac farac farac yani kala geyn inay tahy u badanta wallahu aclam laakiin nabigeena labada gabdhood sal slm hortiisa maray salaad kama aynay jibinin inay dumar marka ay jibinaynin salaad taa ku garta waaya xadii todoba boqol iyo konton iyo shanaad waa xadii saxiix qaala imam nasai ramat lah akhbarna ismaaciil ibnu mascuud aljaxdari iqa qaala xadaana khaalid alhujaymi iqatun tabt qaala xadaana shucba imaamka weye can mansuur ibn اmuctamir waa iqatun tabtun xuja can ibraahim ibn yaziid annakci waa iqatun faqiih can aswad ibn yaziid annakhaci waa iqatun mukhadramun faqiih can caiشhata radi allahu ta ardaha qaalat waxay tir caaisha kuntu waxaan ahay bayna yaday rasulilah rsulka hortiisa ayaa jooga sal slm wa huwa nabigan yusali uu tukani faida aradtu haddii aan doono an aquuma inaan istaago karitu waxaa nacay an aquuma inaan nabiga aan hortiisa u istaaga nici jiray haddii meesha inaan ka baxa aan damca nabigana u tukani inaan nabiga ka hortaga amaba aan istaagaan nici jiray fa amura markaasaan mari jiray aan marayay bayna de hortiisaan mari jiray laakiin saan u mari jirin ah, aan ku noqda aan ku noqda can caaishata radi allahu ta arda qalat waxay ta caaisha kuntu waxaan ahay bayna yaday rasuuli lah rasulka alle hortiisa ayaan jooga sal slm wa huwa nabigeen yusalii uu tukana faidaa aradtu haddii aan doono an aquuma inaan istaago karihtu oo fakarihtu an naca an aquuma inaan muxuu ahaa aan istaago faamura aan mara bayna yaday hortiisa aan mara an naca e insalaltu insilaalan insalaltu waan siibmi jiray ayaa yacnii qofka inuu maradii hoosteeda ka bax inuu hoosteeda aluulisho wii la midka ah yani insalaatu insalaaan saasaan u xuluulin jiray o saas xaluulisho amaba si inaan hoos ka baxa ayaan samayn jiri anoon istaagin saasay leedahay radi allahu ta ardaha intaana waxay diidaysaa inay nabigeena hormarta sala allahu calayh waali waslm ajrkiisa uu nusqaamo atashdiidu fi lmuruuri bayna yaday lmusali wa bayna sutratihi atashdiidu adkayn laisku adkay uu baabkan u baab yahay fi lmuruuri maritaan la mara bayna yaday lmusali qofka tukana hortiisa wa bayna sutratihi iyo sutradiisa dhexdooda la mara qofki salaadu ku jiraa sutrada halkaas ay u taallaa inaad sutradii marka iyo meeshuu ku tukanayey dhexdoodii aad marta ama salaadiisii khatarta ku sugan iyo dembiga laga gaara ayuu baabkan ubaabay xadiidka todoba boqol iyo lix iyo kontonaad waa xadiid saxiixa qaala imam nas aleh ramatullah akhbarna qutayb ibn saciid can malik ibn anas imam alhijra can abi nadr abi nadr waa salim ibn abi umaya abi nadr waa salim ibnu abi umaya almadani waa iqatun tabt can busr ibn saciid almadani alcaabid ana zayd saxaabiga jaliilka arsala wuxuu diray ilaa abi jahmi abi jahmi ninka la yihao saxaabiga magaciisa waxa la yihah alxaari ibnu sima alxaari ibnu sima bisad simata waa saxaabi jaliilka ayuu diray yasaluhu wuxuu soo weydiina ayuu diray hee maada samica muxuu ka maqlay min rasul rasulka sal l slm yquul isagoo leh fi qofka mara bayna yaday lmusalli qofka tukana hortiisa qofka mara wix dembi ah amaba xaaladiisa ay tahay inuu soo waraysto saxaabi ayaa muxuu ahaa wuxuu diray ninka la yidhaha busr ibnu saciid saxaabi kale u diray saxaabada ayagaa kale cilmi badnaa oo rag culamo weyn oo ku jireen dhexdhexaada ku jireen dad ka hooseeya ku jireen haakada yasal wuxuu weydiinaya maadaa samica muxuu ka maadaa samica muxuu ka maqlay min rasul rasulka sal slam yqul isagoo la fi lmaari fii xukmi lmaari qofka maraa ama dembigiisa bayna yaday lmusalli qofka tukana hortiisa hadal ayaa hadalka hore ka maqlay hadalka iyo inuu hubsado ayuu rabaa weyaan faqaala abu jahmin abu jahm wuxuu yidhi alxari ibnu sima weeyaane qaala rasuulu llahi sala la ala slm wuxuu yidhi low yaclam hadduu ogaan lahaa almaaru qofka mara bayna yaday musali qof tukana hortiisa maada caleyh wixii dushiisa ahaaday oo dembi ah iyo muxuu ahaa alla xaggiisa waxa ugu imaado dembi ahe lakaana waxaa ahaan lahayd an yaqifa inuu istaago arbaciina afartan khayran lahu mid ugu khayr badan min an yamura inuu maro bayna yaday hortiisa afartan ugu yaraan kaba soo qaad afartan daqiiqa ka soo qaad afartan daqiiqa inaad iska taagnaato bal ka warrama mana aha afartan daqiiqa ilan daqiiqad laguma xisaabin jiro xilligaas afartan saacadood afartan saacadood <laughs> bal ka warraba inaad taagnaato haye ka sii soco afartan maalmood afartan bilood afartan sano inaad taagnaato ood muxuu ahaa iyo inaad qof muslim ah aada hormarto afartankaas ayaa kuu khayr badan inaad taagnaato dembiga marka dhaca waa wax sahlan maaha wax aad weyn weyaan marka arrinta ah la iska ilaaliyo laakiin alxamdu lilah imaamka hadduu marba xag ku jira lagu durduriyo halkaasaa la maro dhib malaha in sha allah maxaa yeele xadiidka cabdullahi bin cabas ayaan ku dhegana culimadna saasay ku fasireen raximahum allahu raxmatan waasica haddii aan khaldanayna ilaah naga dambi dhaafo hanu dambi dhaafo kolleyba siduu aan naqaano umaan sheegnay amaba aan muxuu aha culimada ka maqalnay xadiid todoba boqol iyo شhan iyo todobaatanaad waa xadيث qال imam نس رحمة الله أخبرنا qتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس بن الهجرة عن زيد بن أسلم العدوي ثقة cاalم يرسل عن عبدالرحمن بن أبي سعيد أبي سعيد الخdري ayaa dhalay عبدالرحمن kan waa ثقة عن أبي سعيد الخdري سعد بن مالك بن سنان أنa رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم رsulka qال wuxuu yidhi إذا كاana hadduu ad أxadكم midkiin يuصلي mid tukada falaa yadac yuusan daynin yuusan dhaafin أxadan qof an ymura inuu mara baynida hortiisa ha u ogolaanin haka yeelin fain aba hadduu diida falyuqaatilu hala dagaalamo xadiidkan saburuud ayuu leeyahay oo muxuu ahaa oo xagga saxaabigan sheega xadiid ahaan maahan qisadan xadiidkan uu soo arooriyey abi saciid alkhudri masjidka madiina ayuu ku tukanayey markuu tukaday wiil ayaa issoo maqiiqay oo soo hormaray uu celiyey mar labaad intuu istaagna haddana uu issoo maqiiqay marka labaad intuu qabtay ayuu halkaas intuu ka saaray maxooga gacanta ayuu si adag canugi marka wuu qayliy oo ninka dhalinyarada ahaa meeluu ku degdega mog dhalinyaradana waa degdeg badan yihiin wa khuliqa insaanu cajuulan markuu bini aadanka yahay qofka da-da yarna intuu geed ka booda ayuu tala ka booda waa taqaanaa markiiba waa la soo dacweeyey abu saciid alkhudri waa odayaashii saxaabada iyo culimada saxaabada amiirkii madiine ayaa markiiba lagu yeera kaalay wiilkiiba meesha taagan markaas wuxuu ku yidhi marwan noo filaya abi saciid alkhudriyo wiilkan adeerka aad u tahay oo walaalka u dhalay maxaa dhexdiina mara markaasaa waxaa weeyaan ood u riixday oo saa u yeeshay waad ku adkaysay markaasaa wuxuu yihi nabigaana ka maqlay sala allahu alayh waali wasalam isagoo xadiidka isagoo xadiidkan sheega ayaa nabigaana ka maqlay sal slm weliba riwaayo kale waxaa weyaan fainahu shayaan waa shayaan ayuu nabiga sheegay sal اla alي slm marka xadiikaas ayuu ku imaaday qof marka hadduu hortaada maraa ha ka yeelin laakiin su-aasha isweydiis kale waxay tahay sutra dhigatay sutraya ku taala adiga yaaba maqanba suuqaadaad jirtaa meelaasaad wareegi <laughs> maxaad celin celintaada maxay tarta waxba islaamka waxbaa celina iska iska ada maxaad samayni yani adigii laftirka alla maqanba oo meel kala jira suuradaadin baa taagan mooy qalbigaagi iyo waxaagi dhanba bannaankaa jiraan qof maaad ka celin marka maaad ka celin adiga lafta kaa isku noqo adiga horta muxuu ahaa bal naftaada celi marka hore naftaada celi eh, marka arrinta ayada ah waxaan kala jeedaa lama celina lama jeedo laakiin waxaan isleeyahay qofka mar baadu salaad gala qalbigiisa ha xaadiriyo ha xaadiriyo aqala shay xataa marka ayada waxaad noqonay nin naftiisa uqiirooda ma noqonaysa nin salaadihiisa ka xanuunsana oo shaydaanka iska celina oo waxaa weeyaan ayaad noqoni laakiin nin maqano asaga waxaada dayacday nin xoolihiisa horaanba u dayacay oo salaadiisa dayacay oo cibaadadiisa dayacay ummaddan kale masaakiin maad ku baagaysa oo kaalida ay ku dhigan tahay ordayaan iska ordaya kale salaad mesh kuma haysid ama kuma haynaba eh insaxa tacbiir marka ulama jeeda muxuu aha in salaadda aan iska dhaafno aan aan qofka aan reebin ulama jeedo laba dambi ama laba arrimood khushuucla-aan iyo iyo waxaa weeyaan iyo haddana intii yarada shaydaan ana isku darsanoo mushkilad kale nacam ya sheekh ha Eh, mancinta waa adkaani adoon sutra ku olin islaamka ilaahay waxba hadda xaq aad ku celisa ma haysta haddii sutra ay ku olin oo halkaa iskaga tukanaa meeshaan iska banaan tahay qofka mara waxba midi kale waxaa weya kaba soo qaad ag buu ku tukanaya adi halkaa inaad marto waa dhibaato ma laha ilan isagaa dayacay laakiin intii un sutradiisa aan lahayd ha u dhawaanin kasoo yaro fogow haddii uu ku tukanaa marka halkaas salligaas oo kale ood halkaan marto waxba dhibaato hadda iga muuqto waalcilmu cinda allahi tabaaraka wa tacaala waayahay alruksatu fii dalika arrinkaas isaga oo horumarka ninka tukana in la hormari karo ayuu baabkan u baabiyay bal aan dhegeysana sida lagu hormari karo waa xadiid daciifa xadيث todoba boqol iyo sideedi kontonaad wa xadيث ضaciifa qala imam نس alي رحمة الله أخبرna إسحاq بن ibrahim الحndلي qala xadaثna عيسى بن يuنس بن أبي إسحاq السبيعي wa ثiqة mأmuن qala xadaثna cabdالملك بن cabdالعزيز بن jurayج wa ثiqة fاضل فقيه yursil ويdلس can kaثيir بن أbi kaثيir kaثيir بن أbi kaثيir الsahmi weyaan ninka asaga waa ثiqة can abihi abihiis abihiis waa kee marka kaiir ibn mualib wa kaiir ibnu almualib waa abihiidaas waa kaiir ibn اmualib waa maqbuul maqbuul weyaan can jaddihi awogiis waa saxaabi waa mxuu ahaa almualib ibnu abi wadaaca ayaa la yihah waa saxaabi kala yar dadka wax yar ogo jaak اlla khar meeshayaan yaan mxuu ahaa kamaradian kudhian marka khayr lahayn siiyo ninka la yidhaahdo can jadihi almualib bn abi wadaaca waa saxaabi qaala wuxuu yidhi mualib ra'aytu rasuula rasuulka ayaan ark sal slm daafa isagoo dawaafay bilbeyti kacbada sabcan toddoba jeer dawaafay uma kadibna salaa tukaday rakcatayni laba rakca bixidaa'ihi rakcatayni tukaday xidaa'ihi miya kabihiis ku tukaday fii xaashiyati maqaami maqaama ibraahim waa taqaanaan dhinaciisa jambigiisa dhinaciisa weeyaan walaysa uusan ahayn baynahu isaga nabiga ala sl bayna uwaafi bayna uwaafi awaaf maa la socda aawaafi iuwaafi waa kaliya auwaaf waa dadka awaafayaan dadka awaafaya laysa uusan ahayn baynahu isaga nabiga dhexdiisa ee wa bayna auwaafi dadka awaafayaan axadun qofna xadiidka waa daciif lidalika culimada qabaan in kacbada sutro aan loo baahnayn xadiidkan u deliishanayaan laakiin mashaqada almashaqatu tajlibu taysiir mashaqa hadday timaado kaba soo qaad kacbadayaad joogtaa xaalad adagaa ku haysato musqushi ayaa xaaqin xaalad adag masid inaad hadlayso ummadda inaad kharibto inaad wixii ay fasaadaan ayaad ka baqaysaa markaas oo kale waxaa weeyaan laa yukalifu llahu nafsan ilaa wuscaa fattaqu llaha ma staactum laa darara walaa diraar dararka xataa kaliga kuma gaaraysa mogidin haddii masjidka aad isku celis meeshii oo dee aadna fasaaday dhulkii masjidka fasaadisay muslimka ataa inaad fasaadisa suuragala ama xaalad adag ay dhacday marka xaaladaas oo kale ilaahay wuu ujeeda subxana watacala afartankaana insha allah ay kaa dhici laakiin adigoo muxuu ah shaqadaadi u degdegi ummadda hormarin xaalad khatara la geliy baabka tobanaad alruksa fi salaati khalfa naa'im qof hurda gadaashii in lagu tukada oo saas u gudban ayuu baabkan ubaabi inay bannaanta dhib lahayn xadiidka toddoba boqol iyo sagaal iyo konton anaga had or ha igu dukan maalima janaazana ma taqaana qofka haddii lagu tukada dadkeen waxay aaminsan yihiin oo saa isagoo u gudban lagu tukada inuu dhimaniba oo mxuu ahaa janaazo kale saas u qaadanayaan xadiidka toddoba boqol iyo sagaal iyo kontonaad ah, waa xadid saxiix qaali imam nisai raxmat lah abarna cubaydillahi bn saciid cubaydillahi bn saciid nimiyahu waan garanay ma taqaana cubaydillahi bn saciid ninkan saaxiibkan wax badan waa soo marnay xali muxuu aha habeenkii nagu dambe waan soo marnay eh, wuxuu leeyahay eh, kunyuu leeyahay waa shuyuukhda eh, alimaam الnasaa-i waahiqatun ma'muun suniyu ma'muun weeyaan waa keen marka ninkaas ya maya saciidka waa yar horeeya dhanka wuxuu xigaa oo saxaabada xaggeeda uxigaa ninkan waaba sheekhi nisaa wa abu abu qudaamat saraqsi wa culama alla yan haweenna maskugu soo noqon abu qudaamat saraqsi waa hiqatun suniyun ma'muun ninka cubaydullah ninka la yihahdo ibnu saciid abu qudaamat asaraqsi aan iskugu soo noqonin waa hiqatun ma'muunun suni abadabad ragga loo barto qala xadana yay waana shuyuukhda imam nasaa-i qaala xadaana yaxya bn saciid اqaطaan can hishaam bn curwa can abiih qaala xadaana abi can caaisha intaad miyaa loo bahan yanta sanadkan markii in la sheega raggiisa looma baahno maxaa yeelay cubaydullah bn saciid waa abu qudaama saraqsi ninka labaad yaxya bn saciid alqaطaan weeyaan kan saddexaadna waxaa weya hishaam ibn curwa waa faqihi ad taqaneen can abiihi xadaana abi waa curwa ibn zubayr waa taqanaan can caaishata umuna weeyaan radia allahu tacala canha ardaha waraximahum qaalat waxay tir umna caaisha kaana wuxuu ada rasul rasulka sal sl musalli mid tukaday min leyl habeenki mid tukaday waha nabigeena wa ana ana raaqidatun aan jiifo hurdi muctaridatun weliba aan gudbanahay baynahu isaga wa bayna alqiblati qiblada iyo asaga dhexdiisa aan ku gudbanahay calaa firaashihi firaashkiisa ayuu nabiga ku tukanaya ama firaashka ayaan jiifay labada waa suuragal fa ida araada hadduu doono an yuutira inuu watir tukada ay qadanii uu ikicin jira nabigeena sal slm fa utartu waan watirin jiray marka ilmaha iyo reerka iyo haddii ay hurdada ku dhegan yihiin aqala shay marka adi habeenka aad intaa tukani kara aad dukato waterka weligaa muxuu aha yaynan jiifin xilliga waterka tukadeen saddexdaa ragca iyo ducadaas yar iyo adkaarkaas yar hala yimaadeen sheekh la yidha cabdikariim bakaar oo nin tarbawi ah ayaa mar jaamacadda madiine nooga yimid raimah eh, jazah llahu khayran wuxuu ugula dardaarma wuxuu yidhi war adiga wax kale ha samayn dhahay hal kala samayn de rag dhalinyaro waa taqaanaa oo da' yar oo jaamacad digto oo hurdada waa salaada fajar haddii la yimaado mararka qaaraba lugta hore dadka inta badan marka aabbi hooyo de kicinaanma joogaan sideed iyo toban jir iyo toddobaatan jir iyo sagaaltoban jir labaatan iyo dadku waa iska daayaryihiin marka hurdadana meesha waa waxaa weya habeenka inaa lasoo jeeda qofka sideed sac ama todoba sac inuu saxdaa laga yaaba ama mid kasoo jeedo hawlo kale ama mid qiro kasoo jeedoba marka salaadda fajir baa loo soo kaca inta badan marka dad de cibaadaysan way joogaan marka wuxuu dhahay nimiyo haddii aad wax kale samayn weydaan soddon daqiiqa thirty minute bes salaadda fajir ka hor soddon daqiiqo soo kac soddonkaa daqiiqo qaybi in aad weysaysani ood cadiyaysani iyo inaad dukani iyo inaad istikfaar la imaadi iyo inaad alla tugi haddii wax kale samayn weyda laba saac iyo saacaddii bar iyo saddex saac iyo aad soo joodi weyda bal aqala shay nus saacas walmustakfiriina bilasxaar ayaad gelaysaa soo qodob maaha waxaa kalood gelaysaa waxaa weya xilliga alla subxaana watacaala uu soo degay ila samaa dunya nuzuula yaliiqu bijalaalihi wa cadamati wa sulطaani wa kibriyaahi ayaad soo gelaysaa oo wixii alla weydiisa aad ka heli waxaa weyaan waxaad soo geli shaydaankii qortaada saddexda xero ku xiray oo dhan ayaa wixii alla wada tuuri oo subaxdii adigoo muxuu aha nashid ahoo aad soo kacaysaa salaadda fajar marka la gara adigoo khushuuc iyo ku tukana oona hurdaysnaan ilahan isku hayno gebgeb lahayn ama gadaalkaymaad aan hayn ayaad tukanaysaa masaalix badan baa ku jirta soddonkaa daqiiqa marka haddii wax kale aad samayn weyde bal soddonkaa daqiiqo qabla salaad soo kac laakiin alxamdulillah annaga hadda waddankan aan joogna kenya ama nairobi kaba soo qaad habeenkii intuu kaa badbado meeladkiisaad weyn dalalka qaar hadda oo qolyahan walaalaheen ay ku nool yihiin skandinavianka meelo ka mid a ah, habeenka dhan ba waa afar saac shan saac habeenka dhan ba maqrib iyo cisho iyo salaad fajir oo isku wada jiro macal hurdadii jumladii isku wada jumlay waa shan saac maxaa la dukani maxaa qiyaama leeda dukani maxaadan farad dukani maxaadna hurdi sacuudigan hadda kan mujeedaan salaada fajir mararka qaar waxaa la dukadaa sagaal saac ama saddexda habeen waxa u taqaanaan cishihiyaa laga yaaba in laga baxa muxuu ahaa saddex saac ama sagaalka habeenimo saddex saac marka laga baxa salaada muxuu ahaa fajarna sagaal saac iyo xoogahooba waaba la adimi miiqaa udhexayso ilaa lix saac ama toddoba saac lixdi weliba dee waa la soo joodiyo markaa kadib casho la aadi oo dhaqanka ka jira khariijku aa noocaaso han saa lix saaca la cashayni waxaa laga yaaba laba saac inuu qofkuba jiifaba goormaa talaatuleel tukani habeenka dhan bu waa koobowa annaga laakiin alxamdu lilah maalinta aad dhalatay imaan intaad dhimanayso intuu dheaysa ama intaad qaangaarto intaad dhimanayso intuu dhexaysa waktigii waxaa weeyaan laba iyo toban sac maba ka weynays habeena laba laba iy toban ad ka heli maalin laba iy toban ad ka heli markay ugu xun tahay ko iyo toban sac ad ka heli ko iyo tobankaa sac marka cishaha salaada cishe marba haddii la gaaro laba saaci bar cid haba yaalaad isaystan ma arka laba saaci bar ilaa saddex sac iskaga dar saddex saaci bar markii la gaaro istuur gab cidda bbcda dhegeysanay inkastoo had bbcda mesha waaba laga bixi soo saas ma bbcda habeenka mesh waa laga saaray maba jirtaba maogta ayad qur-aan o kale loo dhegeysan jiri iyo tafsiirka o kale meesha baa laga saaray iska cashay ama cashada hormarsan dhag waa dhacday markii sideed saaci bar la gaaro ama sagaal saac la gaaro hurdo iyo adigu aamisdaysan bilaash maad iskugu celin meesha nacam lama soo kacay oo ninkii meeshaan ahay wuxuu kuleeyahy num calayka laylun awiil ayuu kuleeyahy laakiin waad gudgudoomi gudgudoo waaba kaa dhamaatay war intaad gudgudoomi lahayd muxuu aha naftaada ya haf soo istaaga marka yacni nafaxaadkaas iyo khayraadkaas iyo waxaa weeyaan wanaaggaas iyo kufraankaas iyo duca aqbalkaas iyo towbadaas laga aqbala iyo adduunkaas adiga dhanba waxaad gelaysaa caalam kale xilligaa isaga ah markaasaa le aniga dee baabkaas kuma jira waan waan tilmaamaya culimadu waxay dhahan qofka aduu wanaagga inuu fara ma laazima inuu wanaagga asaga samayna qasab baha hal min sharطi الnahyi can اlmunkar an yantahi can اlmunkar whal min sharطi an ya'mura اlmacruuf an yakuna aamiru mu'tamira nacam sida fiican waa si uusan u noqonin ata'muruuna الnaasa biاlbiri watansawna anfusakum waantum tatluuna kitaaba falaa tacqiluun wma uriidu an ukhaalifakum ilaa ma anhaakum canhu laakiin adiga haddaad dankan ka gaabayso islaamkana waa un gaarsii un sheeg saas weeyaan marka waxaan kala jeedaa baabkaas marka waa baab aad muhiim u xaqiiqatan wax sahlan ma ahan ilaahayna waxaan ka baryana subxana wa tacala inuu tawfiiqna siiyo dhanka asaga aad ilaahay noo furo waa yahay xadiidka amaba annahyu baabu nahyi can الsalaati ilى qabri qabriga xaggiisa in loo tukada reebid la iska reebayo baabkan u baabi xadiidka toddoba boqol iyo lixdanaad waa xadiid saxiix qaala imam nas aleh ramat lla akhbarna cali bn xujr wa iqaة habt qaala xadaثna waliid ibn muslim اqurashi wa iqa laakinahu kaiiru الtadliisi wالtaswiya tadliis baab la yihahdo oo nafta noo keenay muxuu ah horta tadliis maxaad ahayd tadliiska waa saddex qaybood hal xaba ayaan ama labaan sheegaynaa taswiyada dib aan udhigaynaa saddex qaybood waa tadliis اlisnaad oo tadliiska asalka ah iyo tadliis shuyuukh iyo tadliis oo culamada qaar aynan aad u sheegin oo la yihah tadliis الtaswiya lidalika kutubaha qaar waxay ku leeyihin atadliisu qismaan oo tadliis waxay ku sheegayaan tadliis اlisnaad iyo tadliis ashuyuukh ay ku sheegayaan bas taswiya kuma sheegayaan tadliis isnaado maxaad ahayd tadliis isnaadka waxaa waa raawiga qofka ka koreeyo ayuu ka boodaya qofka kasii koreeyo oo qofka asaga kakorey ama kasii korey ayuu marka u boodaya tusaale ahaan wuxuu leeyahay xadiidkama hadda aan haysano aan qabsano cali ibnu xujir sooma cali ibnu xujir ayaa waxaa weeyaan qaala wuxuu yidhi xadaana alwaliid alwaliid ibnu muslim alqurayshi sooma waa mudlis mudliskaas bedelka uu dhihi lahaa can jaabir uu dhihi lahaa amaba amaba qaala jaabir uu dhihi lahaa intuu ka boodaya wuxuu leeyahay xadaana waliid can busr ibni cubaydillaah an busri busri ah, ah, laga wariyule yaa ka wari ma asagaa ka wari mise cid kalaa ka wariysa ma lama garan kara ama wuxuu leeyahay qaala busrun xadaanaa wuu noo rab ma dhahay akhbarnaa wuu noo sheega ma dhahay wuxuu iska ilaalina labadaas erey iyo wix lamidka inaad isaga aad toos ugu qaatay wixii caddaynay waa ka iska ilaalina oo ma dhahaya xadaana اwliid qaala xadaana busr ma dhahay wuxuu dhahaya can busr ama qaala busr busr saasuu yidhi inaad qaala dhahay marka yaa ogsan ma adigaa maqashay mis qof kale labada suuragal wa marka qofka mudaliska ah waa qofka noocaas ah oo waxaa weeyaan rag ayuu meesha ka bixinaya tadliis isnaad ayaa la yihahdaa waa inuu muxuu ahaa sheekhiisii intuu muxuu ahaa ka boodo sheekh kale aad u boodo lafdi amaba oo la imaada usluub cibaaro ku tusinaysa in qofkaas kale laga wari ood ninkaan ka wari tusinaysa xaqiiqadan saa maaha ninka isaga marka xadiisiisa waxaa lagu qaadanaya inuu tasriix bitaxdiid inuu yidhaahdo xadaana hadduu xadaanaa dhihi waayo xaaladiis khatar wa mudlisaa la yihahda almudlis idaa cancana an an aduu yihahda khatar wa ama qaala qaala qaala uu yihahda waa khatar qodoba qodobkaas tadliis lisnaad ayaa la yihahda tadliiska labaadna waxaa weya waa tasli tadliis ashuyuukh sheekh waxaa loo yaqaanaa asheekh tusaale ahaan cubaydullah ibna saciid ayaa loo yaqaanaa oo dadka dhan inteenna waxaa u naqaanaa raawigaas cubaydullah ibnu saciid waana daciif tusaale ahaan ma aha taban kan daciif maaha lakin waa daciif intuu imaada wuxuu leeyahay xadaanaa h abu qudaamata asarasi saasuu dhihi abu qudaama asarasi yaa u yaqaana inteena cid u taqaan lama arkaba kulligeeba uma naqaan kadibna waana aciif waa lagu wareera marka nin saii waaa loo qaadanaya ma iqa tadliis waaa ladaha marka ashuyuu tan saddexaad waa tadliis ataswiya marka saddexda tadliis ayaa jiro waa mana kala fogo saa loola socdo waaya hahy ninka la yihah marka alwaliid ibnu muslim alqurashi iqatu laakinahu kaiiru tadliis tadliiska laga hadla waa tadliis isnaad kan dambana waa taswiya weyaan ibn jaabir cabdiraxmaan ibnu يزيد بن jaaبر wyaa بن jaaبر kaas awgiis wa cبدiرحمaن بن يزيد بن jaaبر الأسدي wa ثiq عن bsr بن عubayداللahi الحضرمي wa ثiq عaن واثiل بن أصقع waa صحaaبي jayل tabوg ka hor ay soo iسlaamay oo weliba u dhoweyd tabوgna waa ka qayb galay raضي الله taعaلa عن أرضاه عن أbي mrhd الغanawي أbي mrhd الغanawي waxaa weyaan magaciisa wa لa كناaز بن الحusaين bالصاd kanaas ibn xusayn ayaa la yihahdaa waa saxaabi jahil qaal wuxuu yidhi kanaas qaala rasul rasulka wuxu yiri sal slm laa tusaluu ha tukanina alqubuura qubuurta xaggeed ha u tukanina walaa tajlisuu calayha kudul fariisanina saasuu nabig yiri sal slm qubuurta xaggeed in loo tukado laga dhigto qiblo amaba muxuu aha lagu dul fariisa intaba nabigan waa diiday sala allahu alay waslam baabka alsalaatu ilaa hawbin fiihi tasaawiir baabu salaat salaad yuu baabkan u baab yahay fii ilaa hawbin mara xaggeed loo tukada ama daah fiihi tasaawiir sawirro ay ku yeelaan in la diiday ayuu baabkan u baab yahay xadiidka todoba boqol iyo ko iy lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala imam sali ramat la abarna maxamed bn abdillah sancaani wa iqa qaala xaddatana khaalid alhujaymi iqatun ah, waa soo marna laba jeer qaala xaddatana shucba can cabdiraxmaan ibni qaasim iqatun jaliil qaala samictu alqaasim ibnu muxamed eh, ibnu abi bakrin asidiiq waa iqatun habtun faadil yuxadiu isagoo ka warramay ayaan maqlay ayuu yidhi can caaishata ka warramay radia allahu tacala ardaha um muminiin asidiq binti sidiiq zawji nebi sal slem qalat waxay tir caaisha kaana waxaa ahday fii beyti gurigayga hawbun mara ama daah fiihi tasaawiru sawira ay ku taalo fajacaltuhu waxaan mariyey ama aan ku xiray ilaa sahwatin armaajo amaba daaqad ama khaanad xaggeed intaba suuragal waa sahwada fi lbeyti oo guriga ku taalay ama daaqad ay ka raaracisay ama meel armaajo iyo wax lamid ah oo ay ku asturatay fa kaana rasuula nabig sal sl yusallii ilayhi dhankii dhanka qiblada ahaydo dhankaasuu nabigu tukanaayey uma qaal wuxuu yidhi caaishatu caaishoy akhiriihi canii iga qaad idhaaf fanasactuhu markaasaan gooyey oo meesha ka fujiyey fajacaltuhu waxaan ka yeelay marka wasaa'ida barkima intaan kala jarjaray ayaan barkimihii ku foodaray ugu dhigtay saasay leeda radi allahu tan ardaaha nabigeenna calayh sala slam xadiid kale wuxuu ku sheegay ama riwaayad kale tasaawiirtiisa salaadda iiga soo banbaxday khushuucii ay dhaafisay marka iga wad ayuu nabig yiri sal slm baabu lmusalli qofka tukana yakuunu ahaada baynahu isaga dhexdiisa wa bayna alimaam imaamka sutratun sutro ay tahay say noqonaysaa almusalli yakuunu ahayd baynahu iyo bayna alimaam sutra imaamkii isaga sutra udhexaysa xaaladiis u noqonaya xadiidka toddoba boqol iyo laba iyo lixdanaad waa xadiid xasanun saxiix weeyaan xadiid xasanun saxiix marka waa garanaysaan aan filaya xasanun cinda qowmin saxiixun cinda qowmin hadduu laba riwaayo ku imaado haddii kale waxaa weeyaan hal riwaayo bas yahayn ama hal dariiq u yahay cafwan hal dariiq hadduu yahayna waxaa weeyaan صaxiixu cinda qowmi xasanu cinda qowm sidaas ayaa taqriiban loo badiyaa qala imam bn sacd mat abarna qtayb bn sacid qala xadaثna leyث bn sacd waa imaam ahli misr can ibn cujlaan maxamed bn cujlaan waa saduuq maxamed bn cujlaan waa ninkii abu hurayra axaadiisida iskaga darsameen isna ibn cujlaan hadday ad maqashaan maxamed maxamed weeyaan can saciid ibn abi saciid اlmaqburi magaciisa kaysan ayaa la yihahdaa abi saciidkaas kaysan ayaa la yihahdaa iqatun tagayara qabla mowti biarbac sanawaat afar sano ka hore intuusan dhimanin ayuu isku dardarsamay waayahay can abi salamata bn cabdiraxman wahiqat muktir can caaishata radi allah tan ardaha qalat waxay tii caaisha ummuna kaana waxaa usugna rasul rasulka al sl slm xasiiratun derin ama sijaayad ka samaysan geedka geed timireedka calayntiis ka samaysan ama alool ka samaysan xasiiratun yabsutuhaa binahaar maalinta nabig wuxuu samayn jiray wuu fidsan jiray wuu ku fariisanaya wuu ku tukanaya hakada wayaxtajiruhaa qol ayuu ka dhiganay fi nahaari maalintii maalintiina waa la taagi dirinta mogta waxaa weyaan waa yar adag tahay kuwaan caadiga sijaayadaha caadiga oo iska bajaqda ma aha waxaa weya in saas loo wareejiyo ama wax lagu tiiriya markaa nabiga qol ahaan ka dhigan jiray wayaxtajiruhaa nabiga qol ayuu ka dhigan jiray bileyl habeenka fa yusallii fiiha uu ku tukan jiray fafaطana lahu الnaas dadka ayaa marka arintii u baraarugeen inuu nabiga habeenka salaad alkan ku tukada u baraarugeen fasaluu bisalaati nabiga salaadiisa ay la tukadeen oo nabiga ay salaad la xirteen wa baynahu baynahum xalaasira nabiga iyo ayaga waxaa udhexeeyo marada dirintiyaa u taal gogashi gogashiyaa udhexaysa oo taagan ayaa udhexayso bal fiiri imaamka fiqigiisa almusalli yakuunu baynahu bayna imaam sutra halkaas u daliishanaya kow fa qaala wuxuu waxaa isku mashaqaysaan min alcamali camalka maa tutiiquuna waxaad awoodaan camalka wixi aad qaban kartaan isku kalifa fa ina allaha alla weyne caza wajal laa yamalu xataa tamalu laa yamalu alla ma noogo xataa tamalu ilaa aad adinka noogtaan sida hadda sariixa oo ku cad riwaayada waa sida dhamey marka waina axab alacmaali ila allahi caza wajala adwamuhu camalna alla agtii waxaa looga kala badan adwamuhu kan ugu daa'imitaanka badan ama daa'imnimada badan wain haba yaraada saasuu nabiga sala allahu alayh waali wasalam uma kadibna taraka nabigu wuxuu iskaga tagay musalahu meeshuu ku tukanay dalika ka ahaa fama caada lahu uma soo noqonin xataa qabadahu اllahu caza wajala ilaa ad allaweyne ka qablooda wa waxaa idaa camila nabiga camal fala camalan abatahu wuu sugu jiray wuu joogtay jiray sal اla slam xadiidkan marka meelo badan ka egayna tan ugu muhiimsan uguna adayga badan waa mas'alada ah ilaahay subxaana wa laa yamal allah laa yamalu اllahu xataa tamalu malalka marka malalka marka bini aadamka loo fiiriyo iyo qofka inuu noogo oo wixii uu ka cajiza oo xaaladii waa صi marka bn aadamka loo iriy aad u liidan sooma waa aj lidalia nabigeen sal slam allahuma ini acuudu bika min اcajzi wاlkasl soomay waa nooc ka mid ah ama qofka de intuu de ilaahayna subxana watacaala wax haba yaraatee صifo naqsi ood ilahay le ma jirto subxaana wa tacaala abada laysa kamilihi shay wa huwa samiic اbasir munazah can kuli cayb marka macneeda maxay tahay culimada marka aad bay ugu rafteen masaladan aad bay ugu rafteen qole waxay idhahdeen xadiidka waa sidii sidiisaa loo daynaya laa yamala allah laa yamala allahu alla weyne ma noogo xataa tamalow inaad ka noogtaan yacni noogitaanka allana wax bini aadan looga qiyaas qaadana iyo daal iyo baabkaas iyo ma ahan ay leeyihin maxay tahay wayamkuruuna wayamkuru llah makri ay samaynayaan ilaahayna makri ayuu kuwa ayagaad makrinayaba ma garata marka iyo yukhaadicuuna allaha wa huwa khaadicuhum sidaasoo kale ay leeyihiin intay ag maraan orod isdaynayaan wabilaahi altawfiiq waana sida ragga taqriiban muxaqiqiinta qaybo ka ah ay marayaan qaarna waxay maya laa yamal laa yamalu llahu xataa tamalu yani ilaahay subxaana wa tacaala laa yamalu ataa laakiin adinkaa malliga inku dhacawa ilaahay ma ma noogo laakiin adinku ma noogeysaan ilahay maba nooga sidiisaba adinka ayaa noogeysaan waana macno xasan aho qurux badan sida dhabta sida qur qaarna waxay ku fasirayaan xadiidka waa la ta'wiilinaya tawiila lala aadiyo e waxaa la dhihi ilaahay hawaabkiisa inkama jarto ilaa waxaa weeyaan adinka aad ka daashaan meel alla aadaba horta macnahaas waa macaanida culimada ay sheegaan laakiin annaga waxaan ogsoonnahay oo markhaati ka nahay oon mxuu ahaa ku dhaaranaynaa oon aaminsannahay oon alla kula kolmaynaa ilaahay subxana wa tacaala wax naqsi haba yaraatee inuu ka nasahan yahay ood ilaahay kamaal mulaqa uu leeyahay abadan taasaan mxuu marqaati ka nahay allahna aan kula kulmayna subxana wa tacala waa yahay asalaatu fi thawb اlwaaxid hal maro oo oo lagu tukaday ayuu baabkan u baab inahay bannaanta haddii maro kale aan la haysan ayoo dhib lahayn xadii amaba hataa haysto laakiin cawrada ay asturantahay xadii toddoba boqol iyo saddex iyo lixdanaad waa xadii saxiix qaala imam nasawi aleyh ramat llah akhbarna qatayb ibn saciid can malik can ibn shihaab can saciid ibn musayab can abi hurayrata qof lidiin sheega miyaa ku jira qof intaas ayaga ah. soo rag la wada yaqaan maaha khalaas uma baahna qof in la sheego u baahan kuma jira qutayb ibn saciid ibn jamiil ibn ariif albaqlani waa iqatan habt can malik ibn anas imam daalhijra waa alimaamkii alxuja aad taqaaneen ibn shaab maxamed shaab zuhri isna waa sidoo soo kale imaam malik isagoo isku nooc can saciid ibn musayab waxa weeyaan waa mtaabici ah, jaliil ah oo waxaa weeyaan culimada eh, alimaam shaafici oo kale wuxuu leeyahay maraasiil saciid ibn musayib waa saxiix maraasiil maxay tahay mursal saciid ibn musayib hadduu yidha qaala rasulla u yihahdo oo saxaabiga ka booda waa saxiix u leyahy imam shaafici caleyh raxmat ullah yani heerkaas u gaaray ninka asaga meesha uu joogo eh, mursal dabcan waa daciif asal ahaan waaya abu hurayra wa raawiyat islam radi allahu taa arda ana saaila nin baa saala weydiye rasul rasulka sal sl alay sala salaad wax ka weydiye fi thawb lwaxid hal mar lagu tukada nabi allow mar hal mar haddii aan ku tukada bal ka warnuu yidhi faqaala wuxuu yidhi nabigeena calayh sala slam awa likullikum thawbaan dhammaantiin ma laba maraad leedihi xaalad marka waxaa lagu jiray khatara waad noo imaan doontaa yacni macnaheeda maxay tahay haddii nin walba aad inaan ninkaan laba mar lahayn masalalaan noqon lahay wa waa lagu dukan kara manheeda w saasa laga fahmaya mafhumku waa saas xadii todoba boqol iyo afar iyo lixdanaad xadii saxii qaal imam nasaعi ramat llah abarna qutayba bn saciid can malik can hishaam ibn curwa can abihi can cumar ibn abi salma cumar ibn abi salma waa rabiibu rasuuli lah sal sl nabiga alla ayaa hooyadiis xaaskiisa ahayd umu salma ayaa dhashay umu salma ayaa dhashay nabiga ayaa soo koray sala اllahu alayhi waalihi wasalam marka ninkaas la yidhaha camar ibnu salma radi lahu ta ardaha anahu isaga ra wuxuu arkay rasul rasulka ayuu arkay sal slam yusalii isagoo ku tukanay fii thawbin waaxidin hal mara fii beyti ummi salamata ummu salama gurigeeda hooyadiia ah, waadican isagoo saaray darafayhi labadiisa darafna calaa caatiqayhi labadiisa muxuu ahaa qor maradi saas marka hal mar waa lagu tukan karaa dhibaato ma laha asalaata fii qamiisin waaxidin hal mara hal qamiis hal shaar oo dheer ama qamiiskeena caadiga ma lagu tukan karaa ha waa lagu tukan karaa xadiidka todoba boqol iyo han iyo lixdanaad xadis xasana qaala imam sacdi ramat abarna qutayma bn sacid qaala xadaana caaaf caaaf hadda nin yaqaan kuma jiro mayna caaaf ibnu khaalid ibn cabdillahi ibn caas almakhzuumi waa saduuqun yahim run badana laakiin wuuu ismoodsiina ayuu leeyahay can muusa ibn ibraahim almakhzuumi waa maqbuul isna maqbuul weeyaan can salma ibn rakwac saxaabi jailka weyaan orodka badnaa ayaa ninkii raggii la baxsaday xalihii nabigeena sal sl ee sadaqada ninkana dilay oo raaciga dilay waxa weyaan waa ninkii mxua ka daba tagay mise wuxuu ahaa eh, qolyihii kale qolyuhu ay baxsadeen dabcan ta kale ay qiso kale ay waa ninka orodka badnaa oo cid haba yalaatay orod ugu dheeray saxaabada ayna ku jirin radia allahu tacala anhu arda shaqo badanna u qabtay muslimiinta xilligii uu mxuu ahaa joogay radi lahu ta qal qultu waxaan ya rasuulka allow inii aniga la akuunu fi sayd aniga ugaar ayaan ku sugnaadaa waan ugaarsadaa ugaartana annaga soomaalida waa taqaanaano qofka ugaaryahanka ah wax ugaarsada hoosaa loo yaro fiiriya sooma saas soo saa ma mise ya sheekh hoosaa loo yaro eega saas yani dad dadka ka yar hoose carabtana maantan la jooga sharaf ugu weyn adduunka lama arka marka raggii soomaalidahayo carabnimada muxuu ah waday annaga baan kamid noqon daan rabne carabta dee dhankaas baa ka fiican annaga xaggey waxaa naga soo galeen marka kale waxay leeyihin reabtigan iyo meelahaas iyo halkaas ay ka yimaadeen <laughs> halkaas baa ila aadaya marka carabta ilaa maantan aan la joogo saydka iyo ugaarta adduunka hadda markay kenya imaadaan qolyo aan asxaabna iyo markaa wararka aan imaan jireen waxay ku leeyihin fii sayd meel laga ugaarsada ma jirta oo ugaar aan u bixi karno cunno miyaad u baahanta adig maya yacani waaba wax u ah sharaf inay wax soo ugaarsadaan iyo waa shaqo marka wuxuu yihi marka ninka la yihahdo salam ibn akar radi allah tan arda qultu waxaan ya rasul rasulka low in aniga la akuunu waxaan ada fi saydi ugaar waan soo ugaarsadaa walaysa calaya korkaygamahan ilaa qamiisun hal shaar oo dheer ayaan iana afa usalii fiihi miyaan ku tukada qaala wuxuu yidhi waurahu waurahu waurahu galuusiyey galuusiyey weyaan galuus galuus ku xir waurahu galuusiyey amaba qodob qodbay qodob walow bishawkatin qodaxba aad muxuu aha aad ku guulaysaysid yani xer oo cawradii haddii mogtaba halka aan la xirin waxaa laga yaabaa inuu intuu kala baxa kadibna cawrada ay banaanka timaado marka guluusya kudheji weyaan waayahay eh, aaliban sida hadda ka muuqata marka macneeda waxaa weeyaan qamiiska kan ay u yaqaaneen intuu ka furnaan jiray sida muuqato oo dhexda ayuu ka furnaan jiray sida muuqato sida qolyahan hadda bakistaanta iyo masaarida qaybo ka mid iyo ay iyo xataa maqaaribada iyo ay guluusyaha maxaa dharkan khamiiska dheer oo guluusyaha labada aragta waayahay asalaatu fi lizaar hoosgunti keligii in lagu tukada baabkan ubaabaya xadiidka ama macuus waxaa tiradaba xadiid toddoba boqol iyo lix iyo lixdanaad waa xadii saxiix qaala imam sali raxmatullah akhbarna cubaydillah bn saciid waa ninkee abu qutaama saraqsi qaala xadaana yaxya bn saciid alqataan can sufyaan ibn cuyeyn waa thawri culama la ma thawri mise ibn cuyeyna waa ninka saddexaad la socda thawri wa qaala xadaanii abu xaazim abu xaazim waxaa way salam ibn dinaar alacraj iqaة caabid can sahl ibn sacdin الsaacidi radi allahu taala arda qala wuxu sahl waa khudbada maanta ninka u yimid nabigana sal slm ku ahaa maanta khudbada laga shekeynaya ya ya xakim ibn xisaam waay salama mehen asanta axsanta sacd ibn sacdin sacdi radi allahu ta arda qala wuxu kaana rijaalan rag waxay yusalluuna kuu tukada maca rasul rasulka la tukada sal slm caaqidiina iyagoo guntay uzarom hoosguntiyaalkaada hoosguntiyaalka hoosguntigooda ku guntay ama u guntay ka hay-at aصibyaan caruurta kale carruurta aragteen maro yar ayaa inta lasoo qabta ayasaas qoorta marka la guda iyo aragteen hadda baryahan soo arkin saas oo kale marka ay raggi ay hoos guntigu yihiin radia allahu tacaala canhum ardaahum faqiila linisa dadka dumarka waxaa loo yihi marka la tukanaye laa tarfacna nabiga u yidhi wa alah sl laa tarfacna kor ha u qaadeen ru'uusa madaxiina kor ha u qaadina xataa yastawi rijaalu rag ilaa kaga ekaadaan juluusan xaalayinkuu fadhiyo ila ay fadhiistaan madax kor u qaadeen maxaa laga baqayaa marada yaroo tacbaanka oo gaaban mark markay soo kacayaano tanaqlug samaynayaen cawradoodii meesha ay ka muuqato xaalad adagaa lagu jiray la socda annagan maanta waad aragteenoo intaasoo macuus intaasoo shaar intaasoo qamiis intaasoo sarwaal yacni waad aragteen alxamdu lilah uma alxamdu lilah alxamdu lilah uma alxamdu lilah alxamdu lilaahi uma alxamdu lilah rabi awزicnii an ashkura nicmataka alatii anamta caleyh wacalaa waaliday waan acmal salan tarda yani ilaahay in nicmadaas qalbiga iyo carabkaba laga weynay wa aad weyn raggan ayaa naga fadli badnaa oo saxaabada nabigeen ah oo ilah u darto subxana wa tacala nabi maxamed la jiraan maca dalik addunya saasay ka ahayn marka la socda inay bahasha qiimo badan lahayn low kaanat dunya tazinu cinda allahi janaax bacuuda maa saqa minha kaafira sharbata ma marada loo iibin jiray oo aad ku farx jiray waa ninkii oo laisku qabsaday hal wafada ilaa rasuuli اlahi sal sl nabig all wafdi ahaan ugu yimid mis waa maya alxaafid ibn xajar iyo rag kalo muxaqiqiin waxay leeyihiin waa saxaabi oo nabiga wafwudda u imaanaysa ku jiray mararka qaar oo waa yimid nabiga u yimid wuuna arkay المزي في تهذيب الكمال في في في, في نعم في المزي في الكمال آه الله المستعان حسوسي كتابك مزي كتابكيس وتهذيب التهذيب laga soo gaabay تهذيب الكمال تهذيب الكمال ka wuxuu ku leeyahay maya ninkan waxa weeyaan nabiga wafdi uguma imaanin laakiin sida loo badan yahay in wafdi nabiga u imaado salى الlahu عalayه وaلي وsلم maalinta hore kuma jirin lakin gadaal dambe inuu ka yimid radia allahu tacala an arda qaala wuxuu yidhi lamaa goorta rajac ay ka soo laabteen qowmi tolkay min cindi nabiy nabiga agtiis sal slm qaaluu waxay yidhaheen inahu nabigeena qaala wuxuu yidhi sal slm liya ummakum imaam ha idiin noqda aarukm akarukum qiraaatan liqur'aan akarakum ki idinkugu badan qira'atan akhrinti lqur'aani qofki inkugu qur-aan badan imaamka idiin noqda ayuu nabiga soo yidhi warkaas ayay nimankaa keeneen wafdigii o fadacwnii waa ii yeeheen kaaliya ihahdeen facallamuunii rukuuca wasujuud rukuucda sujuudda ay bareen qur-aankana waa aqaanao meel daw aho biyo ah oo muxuu ahaa laga cabo ayuu joogay oo dadka muslimiinta soo maraya inuu qur-aanku ka xifdiyo waxbuu ka yaqaanaa wuu baawsaday laakiin waxay fakuntu waxaana usalli bihi ma dujiyey ayaan ahaa wa kaanat waxay ahayd calaya korkayga burdatun wa kaanat calaya dushay waxaa ahayd burdatun burdo ayaa ahaatay maftuuqatun ee la jeexay iska jeexan ya hosgunti yaroo jeexan ayaan watay fa kaanuu waxaa yaquuluuna kuu yihah liabi aabbahay alaa tuqaii alaa tuqaii maad naga dabooshid canaa xagga naga sta ibnik canugaada muxuu ahaa futadiisa maad naga qarist saasuu dhihi jiray saasay dhihi jireen waatii marka dambe khamiiska loo soo gaday radia allahu taala an arda marka in hoosgunta keligii lagu tukan karaa ayuu marka halkaa u dariishanayaa radia allahu taala an arda waa meel dulashuun anaga de ya ya shabaq shabaq saasa ah? may ma on dilaac kulley laakin smogta waaba taas waxay noqonaysaa waxaanay dhahaan aqal horiga halkan ku xiran isheg aqal xerka iyo waxay dhihi jireen iyaasha aqal horiga albaabkiisa baalkan lagu xira albaabkiisa dah dah k magaalada wa <laughs> baadiyaha baadiyaha adig idxir magac kale sheega de waaba waa la raba intaas <laughs> wa magaci waa la iyo rag ya sheekh arda baalkaasaa uraraca albaabka waxaan sheegayaa albaabka marka laga soo gala albaabka alhoriga shayga shulshulka horhar ah afdah ikhtalafa alculamaau fi lmusama aniga waxaan u aqaanaa idixir saasaan u aqaanaa ya sheekh afaafada u yihi sheekh cabdilwaaxid waa yahay waa koleyba ad kaas muxuu ahaa kaasoo kale mar ma noqonaya shek abdiraaq kaas mara ma noqonaya salaat rajuli qofka salaada u tukaday fii thawbi fii thawbi mara bacduhu qaarkiya calaa marati haweeneydiisa waxaa weeyaan dusheeda saaran in lagu tukan karo oo xaaskaaga mara qeyb ay ka huwan tahay in adna aad waxaa weya qayb ka xihan karta adii marada ay weyn tahay um, dhib in ay lahayn xadiidka todoba boqol iyo sagaal iyo ama sideed iyo lixdanaad waa xadiis xasan saxiix qala imam sar ramat la abarna isxaq ibn ibraahim qaala ambana wakiic qaala xadaana طalxa ibnu yaxya wa saduuqun yukhطi can cubaydillahi bni cabdillahi bn cutba bn mascuudin can caaishata radi allah tan ardaha qalat waxay tir caaisha kaana rasul rasul uu sal sl yusalli mid tukada bileyl habeenka wa ana ilaa janbi ana dhinaciisa aan jooga ama aan jiifo wa ana ana xaaidun weliba dhiig aan qabo xayd ayaan qabaa caadadii wa calaya mirun anna waxaa aan muxuu aha dushayda ahaaday mirun waxaa weeyaan guntiina guntiina waa kisaaun min suufin yutazaru bihi waxaa weeyaan waa go oo suuf ka samaysan oo la xirto haweenaydana tatalafac bihi oo isku duubtaa annaga muxuu ahaa guntiinadeenna un kama fogaan umalaynaya waa yahay wa calayhi korkii mirun ayaa ahaaday guntiina bacduhu qaarkii calaa rasul rasulka sal slm uu yahay nabigana tukana sal اllah alay slam hada wallah aclam wsala اllah waslam ala rasul mustafaah